ma jiraan dhibaatooyin kale oo ay dadku ka cabanayaan hadday noqon lahayd in xoolahoodii la qaatay in xadgudub eh, dhinacyo kale lagu sameeyey warar noocaas yimaydin soo gaarayaan wixii ka horeeyay xalay intii ay inoo imaadeen xildhibaanada ay islii imaadeen ugu horeeyay bare ducaale iyo maaragtay gabdihii xildhibaanada ahaa iyo senatorka maaragtay bilow carow intay hadleen oo meesha la soo wada baxay xaqiiqatan dadkii xalay imaaday sharciga ayay ahayd ilaa shalay wixii sharcigay weydiinayeen cid iridaha hortooden istaagaayeen laakiin wixii ka horeeyey xadgudubyaa dhacay gabdhaa la dharbaaxay waxaa dhacday dad dahabkoodiia laga qaatay dad baa lacagtii laga qaatay dad baa guryahoodii la baatay dad baa kalluunkii ciyaalka laga qaatay taas waxay ahayd arrintii ay ka hadleen xildhibaanada markii arrintii shalay askar tababaran oo nadaamsan oo xaqiiqatan aniga laftirkayga waa la kulmay kula hadlaaya marka waxay dheheen waxaan dhahnay yaa idin soo diray waxay dhaheen meeshaasaa nalaga soo diray sharcigiina na tusiya sharcigii markayna tusiyeen kadib keenaan tusinay dad aad eh, ma aragtay u tababaran bay ahayn kuwii shalay oo aad u nadaamsan laakiin dadkii hore dad mooryaannimo oo maaragtay ummadda diiranayo oo sharci sharci la-aanba aan kala jeclayn ayay ahaayeen marka saasay u kala duwanaayeen waan gartay marka hadda dadaalkanad wadaani inteen leeg buu wax ka tarayaa baad is leedahay dhibaatada jirta horta waxa waaye dhibaatada waxaa dabooli kara ilaahay subxaana watacaala tacaala ummadda soomaaliyeed dhibka haysto walaalow waxaa waaye markuu dhib ku dhaco waa inay ilaahay u noqdaan inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun marka waxaa waaye mushkilada haysato allihii raxmaanka ahaa ay u sheegan lahaayeen inamaa ashki wa basi wa xusni ila allah ay dhihi lahaayeen bay waxaa waayeba kale u leexanayaan ummadan kenya markii dhib ku dhaco madaxweynahooda xataa waa duceynaya dadku waa duceysanaya kiniisaday gelayan innaga lagamaba yaababa inaan intaa galno maaragtay laaluush iyo iyo maxay toole inta ka iyo qofkan kale wax sii sheegay marka bal waxaan ku ani fursadan uga faa'iidaysanaya ummaddu waa inay ilaahay u noqoto oo allah subxaana watacaala ay ducaystaan oo ilaahay dhibkaan dhibkan inuu ka dulqaado udcuuni astujib lakum buu dhaha ilaahay subxaana watacala wuu idinka ajiibaya ilaahay barya allah subxaana watacaala ummadda soomaaliyeed wuu ka qaadaya hadday ilaahay u noqdaan